asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo tobnaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu alxaafidu zakiyu almundiriyu raximah allahu tacaala baabun fi rakcatayni qabla almagribi bacda alguruub labada ragcadood ee maqribka ka horaysa laakiin kolka qoraxda dhacda ka dambow ah can mukhtaar bni fulfulin qaal sa'altu anas bna malik radia allahu canhu can الtaطawuci bacda alcasri sunnaysiga salaada casrka dambow la sunnaystay baan anas ibni maalik weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi kaana cumaru yadribu alaydiya calaa salaatin bacda alcasri dadkuu garaaci jiray yani salaaddu ka bixin jiray muxuu ahay ay tukanayaan casrka ka dambow waa u diiri jiro waa ku garaaci jiray wa kunnaa nusallii calaa cahdi rasuuli اllahi salى allahu alيyه wasalam yani fii zamani rasuuli اllahi salى allahu alay slam waqtigii nebiga waxaan tukan jiray rakcatayni bacda guruubi shamsi qabla salaati اlmaqrib kolka qoraxdu dhacday ka dambow aan weli salaada maqrib la tukanin ayaa laba ragcadood tukan jiray faqultu qultu markaasa waxaa idha kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam sallaahumaa rasuulka ilaahay ma tukaday labadaa ragcadood qaala kaana yaraanaa nusalliihimaa wuxuuna arki jiray annagoo tukanaynuuna arki jiray falam ya'murnaa walam yanhanaa nagamana aanu reebin namana aanu farin namana nagamana aanu reebin namana aanu farin ficlan waa jiraa amar waa jiraa amar waa jiraa nebigu alayhi salaatu wasalaam yui salluu qabla almaqribi rakcatayn salluu qabla almaqribi rakcatayn salluu qabla almaqribi rakcatayn liman liman shaa uu yidhi mar saddexaadkii marka laba mid un weeyaan laba amrintaas uu leeyahay amar anas inuu ula jeedo lam yamur yani lam yujibha calayna amru ijaab inuu ula jeedo iyo inaanu amarkaas anas maqal labadaas mid midun weeya laakiin labada rakcadood ee maqribka ka horraysa in laysfaray oo amar aan iijaab ahayn amru nadbia la isfaray iyadu waa jirtaa weliba aad bay saxaabada u tukan jireenoo wuxuu leeyahay saxaabiga wuxuu leeyahay kolkuu salaadda maqrib loo adimo yaan tiirarka boobi jiray oo yani ku tukan jiray ilaa uu qofka qariibkii markuu masjidka soo galo uu u malayn jiray salaadda in la tukadayba baabu waqti lmaqribi idaa qarabat shamsu can salamata bni اlakwaci radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama kaana yusali almagriba ida gaabat الshamsu wa tawaarat bاlxijaab tawaarat الshamsu qoraxda ay ku qarsoonto bilxijaab xijaabka yani qoraxda qursigeeda uuna markuu dhaco qoladan dhulku cad iyo waxba aanu lahayn wax daruuriya wax qarinaya iyo jibaal iyo aanay jirin waxaan la fiirsanayaa qoraxda qursigeeda kolka libdho waa la fiirsanaya kolba qoraxdii haddayay libidhoo qursigeeda uu dhaco wax dambe oo lasii sugayaa ma jiro iftiinkii oo baaqiya a shucaceedii oo baaqi ah iyada oo kolkaas mxua kolkaa un libidhay kolkaasoo salaad lagelay sidaasay ugu fiican tahay weliba waxoogaa inoo kaadiyi iyo waxoogaa yar madoobaatay iyo xaaddo ha qarsoonaatay iyo waxaas iyo baabun waqtu salaati alcishaai wa ta'khiiruhaa can caaishaةa radia allahu canha qaalat actama الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama data leyla rasuulka ilaahay waa caweeyey salaadu caweysiiyey yani dib buu u dhigay waa madoobeeyey data leyla habeen buu salaadii dib u salaada cishaha dib u dhigay aad dib ugu dhigay xataa dahaba ilaa uu ka tegay caamaة leyli habeenka mucdamkiisii uu ka tegay وxatىa naama أhlu اlmasjid ilaa ay ka seexdeen dadkii masjidka u jiray uma kharaja waa soo baxay fasallaa waa tukaday dadkii buu tujiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi inahu lawaqtuhaa inahu waqtigankadu waqtigankadu aan hadda joognaayo lawaqtuhaa waqtigeedii yani waqtigeedii afdalka ahaa weeyaan lawlaa an ashuqa calaa ummatii yani lawlaa makhaafatu an ashuqa calaa ummatii haddaanan ka baqayn ummaddayda aan dhibo waqtigan ka dhigi lahaa waqti aan hadii goor tukan lahaa oo waqtigeeda ugu wanaagsan weeyaan laakiin sidaynu soo marray xadiidkii mxua jaabir aynu kusoo soo marray nebiga alayh salaatu wasalaam salaadaas cishaha hadda siday dadka imaatinkoodu yahay iyo u tukan jiray laakiin wuxuu jeclaa sida xadiidkanu sheegay xadiidka burayda labadaba ay sheegayaan inuu dib u dhiga buu jeclaa waqtigeedaasa ugu fiican thuluthu leylka in la tukado ayaa ugu fiican nisfu leil wax ka dambeeyana maba jiro baabun fi smi salaati alcishaa salaada cishaha waqt ee magaceeda salaatulcatama ma la odhanayaa mise lama odhanaayo can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa taglibanakum alacraab reebaadihu iyo ayna idinka qaadanin idinka xoog roonaanin cala smi salaatikum alcishaa salaadeenna cishaha magaceeda yana idinka xoroonaan rabaadiya rabaadiha ku raacina magaca ay yidhaahaan fa fainahaa fii kitaabi illaahi alcishaa kitaabka ilahay cishay ku tahay magaceedu cisho weeyaan wa inahaa tuctamu bixilaabi libil geela lisidiisa ayaa loo caweysiiyaayo markaas iyagu catama saasay ugu magacaabay rabaadiha catama ku magacaabo waqtigay geela maalayaanoo geela markay soo xerayaanbay waxoogaa u yakaadinayaan marka waqtigii geelmaalka magaciisii bay salaadii u bixiyeen marka ha ku raacina buu lehay nebigu alayh isalaatu wasalaam siduu ilahay kitaabkiisa ugu sheegay cisho ku yidhi cisho dhaha laakiin mamnuuc ma aha in la yidhaaho xadiidka qaarkeed waa ku sugnaatay muxuu ahaa sida xadiidkii ahaa adqalu salaatin cala almunaafiqiina mxuaha subxu walcatam xadiid dhowroo sidaasa ah. waa jirta oo markaa catama lagu magacaabay sida xadiidkii caashaad soo marrayba ay lahayd actama nabiyu sala allahu alayh wasalam yani salaa waqta alcatama ayb laakiin tasmiyada fiican waa tasmiyada qur'aanka in lagu magacaabo waasay bannaan tahay in catama lagu magacaabaana baabu nahyi can taakhiiri salaati can waqtiha can abi darin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi kayfa anta seed noqon doontaa إda kaanat عalayka umaraau yuؤhiruuna الصalaaةa can waqtiha hadday ku xukumaan ay kuu taliyaan umaro oo salaada waqtigeeda ka dib dhigi doona aw yumiituuna salaata can waqtiha buu mise wuxuu yidhi yumiituuna salaata can waqtiha salaada waqtigeeda ka dilaya qaala abu dari baa wuxuu yihi qultu famaa ta'murunii maxaad ifaraysaa kolkaa inaan yeelo qaala salli salaata liwaqtihaa salaada waqtigeedii u tuko fa idaa adragtahaa macahum haddaad salaaddii soo gaadho la soo gaadho iyagoo tukanayana fasalli tuko oo la tuko fa innahaa laka naafila sunnay kuu tahay sunnay tan dambe kuu noqonaysaaye salaada waqtigeeda adi ku tuka digin gurigaaga ku tuko kolka haddaad iyagoo tukanayo masjidkii kula kulantana la tuko oo tan damba marka waxay kuu noqonaysaa sunnay kuu noqonaysaa waa sidoo anas ibnu maalik aynu soo marray inuu yeelay nimankii soo ziyaartayna uu faray baabu baabun afضل alcamali الصalaaةu liwaqtiha can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam ayu lacmaali afضل camaasha kee ugu fiican baan weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi alsalaatu liwaqtihaa salaada oo waqtigeedii loo tukada ayaa ugu fiican qaala ibnu mascuud baa wuxuu yidhi qultu uma ayun haddana kee ku xiga qaala biru lwaalidayn qaala qultu uma ayun qaala aljihaadu fii sabiili illah saddexdaasuu sidaa u kala ratibay nebigu alayhi isalaatu wasalaam qaala fama famaa taraktu astaziiduhu ilaa ircaa'an calayhi ilaa shafaqatan calayhi nebiga alayhi salatu slam dhib uga baqaan uga baqaayo mooyaane si kale ugama aanan tegin inaan ka ziyaadsado haddana kee kuxigda aan sii wado marka riwaayo kalen wuxuu odhan jiray walow istazadtuhu lazaadanii haddaan ka ziyaado dalbo waa ii kordhin lahay had ay acmaashu u kala fadilan tahay waa ii wadi lahaa laakiin anaa ka joojiyey oo muxuu ahay shafaqatan calaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ayaan uga joojiyey nabigu aan dibka uga baqaayo daraaddeedaan uga joojiyey <clears throat> baab man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asalaa salaada waqtigeeda qofkii hal ragca ka soo gaadhaayo salaaddii waa soo gaadhay yani adday salaaddiisa u dhacaysaa salaadiisa adday noqonaysaa iyada oo subaxdii hal ragca markuu tukaday ragcadii kale u laabantay hadday qoraadu ka soo baxdo salaadaas adday noqonaysaa qada ma noqonayso haddayse muxuu ahay salaad eh, ragcad barkeeda markuu tukada ay soo baxdo salaaddii qaday noqonaysaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal man adraka rakcatan min asalaa yani min waqti salaa salaada waqtigeeda qofkii hal ragca ka soo gaaraayo faqad adraka salaata salaaddii waa haleelay waa soo gaaray oo yani salaaddiisaas aday noqonaysaa baabun man naama can salaatin aw nasiyaa falyusalihaa idaa dakarahaa qofkii salaad ka seexda ama ilaa waayo salaaddii inay waqtigeeda gashay galay in kaleba maxay hilmaamaa oo kolkay ka danbo marka xusuustaayo waqtigaas waa inuu tukado waqtigaas ay isaga waqti u ah ayb عن أbي qتاadة الxاrث بن ربعي الأنصاaري رضي الله عنه qاaل خطبnaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم fqاaل إنكم ستسيruuna عaشhiيتكم وlayلتكم marki sفر lagu jiray bay ahayd oo markaas wuxuu nbigu عalيه الصلاة wuxuu yidhi waad socon doontaan galabtiinan iyo caawadiinanbaba waad socon doontaan wta'tuuna almaaa biyahaad imaan doontaan in sha allahu tacaala gadan berri baad biyaha tegi doontaan faاnطalaqa annaasu dadkii baa socday laa yalwi axadu calaa axadin qofna isagoona qof soo daymoonaynin qof waliba intay sababtiisa ahayd buu u socday nin qof waliba biyahaad gaadhid buu leeyahay qaala abu qataada abu fabaynamaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yasiir rasuulka ilaahay mar uu socday hashiisii uu ku socday xata bhaara alleyl yani intasafa alleyl ilaa habeenkii uu kala barhmay uu socday wa ana a ilaa jaanibihi dhinaciisa ayaan socday qaala fanacasa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waa lulmooday rasuulka ilaahay famaala can raaxilatihi hashiisiibuu ka dheeliyey nebigu alayh isalaatu wasalaam oo geesgees uga batay fa ataytuhu u imid fadacantuhu waan tiiriyey waan soo toosiyey intaan dhinac galay ayaan soo tiiriyey min hayri an uuqidahu anigoon toosinin weliba ayaan si tartiiba soo tiiriyey xataa eh, اctadla calىa raaxilatihi ilaa hashiisii uu ku dul sugnaaday oo muxuuqmaadkeeda dusheeda ugu toosnaaday qaala abu qataada wuxuu yidhi uma maala xataa tahawara leylu uma saara haddana waa socday xataa tahawara alleylu ilaa habeenkii uu batay habeenkii uu dhodhowaaday inuu wax u dhodhowaado maala can raaxilatihi markaasuu hanfiisii haddana mar labaad uu ka janjeersaday nebigu alayh salaatu wasalaam qaala fadacantuhu waan tiiriyey haddana min hayri an uuqidahu anigo toosinin xataa اctadala calaa raaxilatihi uma qaala haddana wuxuu yidhi ee abu qataada uma saara waa socday rasuulka ilaahay xataa idaa kaana min aakhiri saxar deraartii gadaasheeda markay ahaatay umaala maylatan hiya ashaddu min min almaylatayni aluulayayn wuu janjeersaday janjeersi oo ka daran labadii horeba ka daran xataa kaada ilaa uu ku dhawaaday yanjafilu yani yasqutu inuu dhaco ku dhawaaday faataytuhu waanu imid fadacantuhu waan fiiriyey farafaca ra'sahu madaxu kor u qaado waa soo toosay markaas saddexaad buu kusoo toosay faqaala markaasuu yihi man haada waa kuma kanu faqultu abu qataada abu qataada weeyaan qaala markaasu wuxuu yidhi mataa kaana hada masiiruka minii iminkaas sidan sida iila socotay ood hadda sidaan kolkan dulmoodaasa ii tiirinaysay qultu markaasaan waxaan maa zaala hada masiirii mundu leyla caawo o dhan sidaasaan kuula socday la socodkaygu caawo o dhan sidaasuu ahaa qaala xafidaka allahu bima xafidta bihi xafidaka allahu bima kaa soo male ma xafidta bima xafidta bihi nabiyahu nebigiisa waxaad ku xifday adigan allah kugu xifdiyo ilahay nebigiisa uxifday adna allah ku xifdiyo uma qaala markaasu wuxuu hal taraana nafaa cala annaas dadkaynan ka qarsoonayna ma umalaynaysaa haddaan intaan leexano aan seexano dadka inaynayna arkaynin ma umalaynaysaa uma qaala markaasuu haddana wuxuu yidhi hal taraa min axadin qof ma aragta qultu haadaa raakibun kan waa qof soo socda yani qof xusuusan weeyaan uma qultu haadaa raakibun aakhar kan waa raakib kale xataa ijtamacnaa ilaah kusoo kulanay fakunaa sabcata eh, sabcata rakbin toddoba qof ilaaan noqonay ayaan kusoo ururtay qaala fadaala rasuul llahi sal allahu alayh wasalam can asariiq jidku ka leexday fawadaca ra'sahu madaxiisa ku kale waa seexday uma qaala markaasu wuxuu yihi ixfaduu calaynaa salaatana salaadda inoo ilaaliya fakaana awala man istayqada qof soo toosay waxa ugu horreeyey rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam والshams calىa ظahrihi isagoo qoraxdu dhabarkiisa ay tahay oo dhab yani qoraxdii ay dhabarkiisa qabatay uu soo toosay qaala faqumnaa faziعiin waan kacanay annagoo argagaxsan salaada katakgeela ka argagaxsan baan kayaan soo taanay uma qaala markaas wuxuu irkabu kora geelina kora farakibnaa fasirnaa waan korre geeli baan korre markaasaan socon xataa ida irtafacat الshamsu nazl kolka qoraxdii soo dheeraatay yuu degay marka kolkii lasoo toosay ba salaadii lama tukanin sababka markaa loo tukan waayena waxay ahayd mxu ahay meeshaasa habeenkii mxu aha shaytaan baa inala seexday shaytaan baa xalig tugankeeda inagula beriye inaga bixiyey meeshan shaytaan xali inala joogay marka tugaa in laga baxa la rabay wayaana waktigaas lasoo lasoo toosay in la tukada bay ahayd uma dacaa bimidaa weelkii waysaqaadka ayuu dalbay nabiga alayh salaatu wasalaam kaanat kaanad macii fiiha shay-un min maa anigu aan waday oo wax yaroo biyihi ku jiray oo nabigu alayh salatu wasalaam uu kula dardaarmo uu yidhi xaji muxuu ahay intan tada biyaha ku jirta xaji muxuu ahay shanax gaar la yeelan doontaaye taasuu nabigu alayh salaatu wasalaam uu dalbay qaala fatawada'a minha waa ka waysa qaatay wuduu'an duuna wuduu wasaqada wasaqaadkaas yani wuduu khafiif ayuu wayse qaatay wa baqiya fiiha shayun min maa wax yaroo biyo abaa ku soo hadhay uma qaala liabi qataada abu qataada wuxuu ku yidhi ixfad calaynaa miida'ataka mxuaha waysadaadantada inoo xaji fasayakuunu lahaa naba'un war bay lahaan doontaae war danbay lahaan doontaa ane qiso kale yeelan doontaa intantada biyaha xaji uma adana bilaalun bisalaa bilaal baa salaadii u aadinay fasallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rakcatayn uma sala alhadaa labadii ragcadood ee subaxa ka horreyn jirtay ayuu tukaday isagoo waqtigaasuna barqa dheer ay tahay markaasu haddana salaadii subax tukaday fa sanaca wuxuu sameeyey kamaa kaana yasnacu kulla yawm maalin walba siduu yeeli jiray ayuu tukaday qaala abu qataada wuxu uhi warakiba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam warakibnaa macah rasuulka ilaashiisii buu koray annaguna waa korray qaala fajacala bacduna yahmisu ilaa bacdin qaarka ayaa qaarka kale marka dhegta afka u oo lahaa maa kafaaratu maa sanacna waxaan samaynay kafaaragudtiisu muxuu yahay bitafriiqinaa fii salaatina gabadfalkayga salaadaan ku gabadfalay naga tagtay kal kafaaragudtiisu muxuu noqon doonaa yaan islahayn uma qaala markaasu wuxuu yihi amaa lakum fiya uswa miidaan aan igu dayanaynin adiga aniga dayasho miidaan igu lahayn uma qaala markaasu wuxuu yihi amaa inahu laysa fi nawmi tafriiq hurdadu tafriid kuma jiro gabadfal maa hurdada qofka hurda kaga tagto kuma jiro gabadfal ma oo qofkaan ixtiyaad aan samaynay hadii intuu bilaash iskaga soo jeedo xeeb iyo iyo shaneem iyo waxaan iskaga soo jeeda akhir leil isaga seexda oo muxuu ahay qof toosii iyo saacad uu buuxsaday iyo waxaasina aanu jirin kaas isagu tafriid waayo laakiin qofka intuu caadi ahaan isaga seexdo oo muxuu waqtigiisa caadigaa ah uu seexdo hurdo uuni la tagto qofka isaga tafriid ma leh inama tafriidu tafriidku waxaa weeyaan calaa man lam yusalli salaata xataa yajiya waqtu salaati اlukra salaada kale ilaa waqtigeeda u yimaado qofka aan tukanin qofkaas oo qofka tafriidka sameeyey faman facala dalika qofkii sidaa yeela falyusalihaa ha tukado xiina yantabihu laha markuu soo baraarugo yani qofkay hurda kaga tagto tafriid la-aan ay kaga tagto markuu soo baraarugo ha tukado faidaa kaana min algadi berri markay ahaatana falyusalihaa ha tukado cinda waqtiha waqtigeedii caadiga ha tukado wafkii caadiga ahaa ku socdo laakiin maalintaas ay ka tagtay hurdada kaa tagtay wafta u soo toosaa tukado uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa tarawna annaasa sanacuu dadkii maxaad u malaynaysaan inay yeeleen dadki waa laga horreeyey ayaad u malaynaysaan inay sameeyeen qaala uma qaala markaasu wuxuu yidhi asbaxa annaasu dadkii waa waa waabariisteen fafaqaduu hmm, nabiyahum nebigoodii bay waayeen kolkii dadkii waagi u baryay ee nebiga arki waayeen faqaala abu bakrin cumar radia allahu canhuma abu bakr iyo cumarba waxay ku yidhaaheen rasuulu llahi bacdaka rasuulka ilahi waa idinka dambeeya lam yakun liyuklifakum ma aanu ahayn inuu idinka tago rasuulka ilahi caadadiisa ma ahayn idinka taga waa idinka dambeeya wa qaala annaasu dadkiina waxay yidhahdeen ina rasuula allahi bayna aydiikum rasuulka ilahi waa idinka horeeya fain yutiicuu abaa bakrin cumara yarshudu hadday yeelaan amarka abubakr iyo cumar ay yeelaan waa hanuunayaan oo iskulkooda ay sugaan waa hanuunayaan qaala faintahaynaa ila annaasi dadkii baan soo gaarnay xiina istada annahaaru maalintii markay kululaatay wa xanuya kullu shayin wax walbaba uu kululaaday wahum yaquuluuna iyagoo leh yaa rasuula allahi halakna catifna rasuulka ilaahay waa halaagsanay waa dhimanay oon baana laayay iyagoo le baan u tagay faqaala markaasi wuxuu yidhi laa hulka عalaykum alaa dushiina ma saaran yani waxba noqon maysaan uma qaala markaasu wuxuu yihi aطliquu lii gumari iisoo fura galaaskayga iisoo fura galaaskii oo marka mxuahay ku xidhnaa aw ka mxuahay meel kamida ku xidhnaa ayuu yidhi isoo iisoo fura ayb wadacaa bilmidaa biyihii waysada ayuu qalbe abu qataada uu haye kula dardaarmi jiray fajaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu bilaabay yasuba inuu ku shubo weelkaas koobta uu ku shubo wa abuu qataadata yasqihim abu qataadana uu waraabinayo dadka u siisiinayo falam y falam yacdu arra'a annaasu maa'an ma aanay hallaagin yani ma aanay ahayn wax kale ma ahayn inay dadkii bi ay arkeen ah waysadii ay ku arkeen takaabuu calayhi yani tajamacuu caleyhi markaasay kusoo urureen markay dadkii ay arkeen biyo xoogaa biyaha ku jirta meesha ku jirta dadka la waraabinayo ayuu ku soo aruray faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi marka wuxuu yihi axsinu lmal'a kullukum sayarwa farsiid muxuu ahay buuxinta weelka eh, la buuxinayo hagaajiya yani si si fiican u buuxiya dhammaantiin eh, waa wada dhergi doontaan dhammaantiin biyaha waa ka wanbixi doontaan qaala fafacaluu waa yeeleen fajacala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yasubu وأsقيiهiم ana waa waraabinaya rasuulka ilahina waa ku shushubaayey xatىa maa baqiya غayrيi وغayru rasuuli illahi sal الlahu عalيه wasalam ilaa aanu ka soo harin ilaa anigi iyo rasuulka ilaahi mooyaane dadkii kaloo dhan ay wada dergeen qaala fasaba rasuulu llahi sala الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa ku subay faqaala lii markaas uu yidhi ishrab cab faqultu laa ashrabu xataa tashraba ya rasuula allah qaala ina saaqiya اlqwmi aakhiruhum shurba dadka qofka waraabinaya isaga ugu cabi dambeeye cab adigu qaala fasharibtu waa cabay washariba rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam qaala faata annaasu lmaaa dadkiiba biyihii yimid jaamiina yani mustarixiina iyagoo nasan riwaacan oo dargan wabaxsan oo oon baxay iyay yimaadeen biyihii ay ku soo socdeen ay waxay soo gaareen iyagoo oon baxay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu waraabiyey oo nastay ayay soo gaareen qaala faqaala cabdullahi ibnu rabaaxin cabdullahi ibnu rabax baa wuxuu yidhi inii xadiidka abu qataada ninka ka warinayo abu qataada ninka xadiidka ka wariyey oo taabici ah waa qiso marka sheegaya xadiidkan kada markuu sheegay abu qataada uu ka warinayey nin saxaabiyaho la joogay iyo ninkaa saxaabigii taaliiq uu ka bixiyey buu sheegayaa cabdullahi ibn rabax ba wuxuu leeyahay xadiidkanan abu mha inii la uxadiثu الnaasa dadkaan u sheekaynayo hada alxadiid xadiidkan kadaan ugu sheekaynayey fi masjid اjaamic jaamic bafra magaalada bafra jaamiceedii baan ugu sheekaynayey id qaala cimraan ibn xuseyn radi allahu canhuma markuu cimraan ibn xuseen uu yidhi undur ayuha alfataa kayfa tuxadid wiil yaha ka fiirsataa xadiisankada u sheegaysa ka fiirto fa inii axadu rabbi tilka leyla jamaacadaasaan habeenka anuu kamid ahaayo bal ka fiirto xadiisankada saad u sheegaysa qaala qultu markaasaan waxaan idhi fa anta aclamu bilxadiidi adaa iga ogaan badan marka faqaala miman anta yaa e tahay adigu kuntu min alansaar ansaar baan ka mid ahay qaala xadid fa antum aclamu bixadiiikum xadiidkiina idinkaa waa qoon badane sheeg xadiidka sheeg kar kollay kale asxaabi ansaar baa kuu sheegay qaala faxadadtu lqawma dadkii baan u sheekeeyey xadiidka aan u faqaala cimraan cimraan baa wuxuu yidhi laqad shahidtu tilka leyla habeenkaa waan jeedo waan ka qayb galay wamaa shacartu mana aanan dareemin yani maana u ana axadan xafidahu kamaa xafidtahu sidaan u ama sidaa adiga uxifdisay inuu qofna uxifdiyey kumaanan malaynaynin yani waa xifdi xadiidkaas abu qataada sida sheegay abu waa xifdiya kasada adigana sida abu qataada sheegay waa u sheegtay isaga sidaasana saxay <clears throat> bab asalaatu fi sawb lwaaxid hal mara keliya inuu qofku ku tukado can abi hurayraa radia allahu canhu أna saaئla sأla rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم عan الصلاaةi fi الثوب الواxid hal mara keliya ma lagu tukan karaa ayuu nabiga عalيه الصلاة وسلام weydiiyey faqaala markaas wuxuu yihi awlikulikum ثوbaan dhammaantiin laba wada mara miyaad leedihin laba laba miyaad wada leedihin yani ma lihidin kulligii ma wada lihidin marka su-aalkaasuba la yaabaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam iyagoo xaaladooda la ogyahay inay badankooda keliya ay leeyihiin in la weydiiyo la yidhaaho hal mara kalima lagu tukan karaa yani waa lagu tukan karaa wy وعan cmr bni abi salamata radي allahu canهuma rabibi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm slma wiilkoodii weeya qaala ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيh waslm yusalii fii sawbin waaxidi mustamila عalayhi hal mara keliya oo hilaabtay ayaan arkay buu leh nabigu isagoo ku tukanayaa fii bayti umi salma umi salma gurigeeda waadican darafayhi labadiisa farqood saaray calaa caatiqayhi labadiisa qaaray saan arkay markaasuu labada midna xaggan ka rido midna xaggan ka rido oo labadooda kusoo xagga kusoo xiri jiray qadra kusoo xiri jiray taasaa la yidhaahaa ijtimaal la marka hadday maradu weyn tahay hal boo iyo weyn ya waa in sidaa loo xidho ayb haddii kale gaaban tahayna waa in la gunsado baabun asalaatu fi sawb almucallam marada huduuda leh dilimaha leh in lagu salaada lagu tukado عn caaشhaةa رaضي الله عnهa qاaلت qاma رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم يصلي في kamiisaة dati aclاam mare oo aclam yale ayuu nabigu alay sala slam inuu ku tukaday ku taag fanadara ilaa calamihaa calamkeedii buu eegay midabkeedii buu eegay isagoo salaada ku jira hal mar falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhameeyey u qaala wuxuu yidhi idhabuu bihadihi alkhamiisa khamiisadan tarwana maryaha ka mid a muxuu u geeya ilى abi jahm ibni xudayfa abu jahmi baa hadiy ugu keenay marada markaasuu le maradinkada isaga u celiye oo midabkeeda ishugliye maradiisii kale iga keen mid kale kaaka liidato ulaka iga keen waa keenay i keena biambijaniyatihi ambijaniyati abi jahm maradaas ambijaniyada waa mid kale calamiyada aan lahayn ulakaar iga keena fainahaa alhatni way isuglisay aanifan markii dhaweyd an salaati salaadayda iga sugnaysay marka dhaweyde iga keena kan iga celiyo taa iga keena marka waxa wey qofka wuxuu salaada ka suglinaya oo dhan oo muxuahay lafta nadar u keenaya ama say muxuahay midaba laha qurquruxsan nufuusta masaajida qaarkaas adarbiyada ay ku aragteen iyo waxyaalahaas oo dhan waa in laga fogaado wax aswaaq ah radio asaa ka hadlaayo iyo dadasa ka sheekaysanay inaad ka fogaato waa alla w aisha umalaysa inay salaada kaa suglinayaan oo dhan ba waxay faraaga qalbi kuu keenayo dhan waad ku dadaal baabu salaati cala alxaqiir dariirka in lagu tukado can isxaaq bni cabdillaahi bni abi talxata can anas bni malik oo adeerkiis ah radia allahu canhuma ana jaddatahu mulayka ayadiisii mulayka ahayd isxaaq jaddadiisa mulayka ahayd marka waa umu isxaaq ayadiis waa umu sran marka kunyadooda ahayd umu sran ahayd magacadeeda ina mulayka ahayd ayb dad rasuul lahi sal alay ala rasuulka ilahi baan u yeedhay liطacaamin sanacathu cunta u samaysay ayuu ugu yeedhay faakala minhu waxbuu ka cunay طacaamkii uma qaala markaasu wuxuu yihi qumuu fal usalli lakum sacay aan idin tukada kolkii xataa guryahooda yimaada nabiga alayh salaatu wasalaam radiallahu canhum uu guryahooda ugu tukan jiray meel ay ka dhigtan musalla ay ka dhigtaan ay laazimaan oo ay barakaystaan buu ugu tukan jiray markaas idina waa ku xihan jireen waktigaan markaasu sacay aan idin tukada way ugu xidhadaan salaad qaala anas ibn maalik radia allahu canhu faqumtu ilaa xasiirin lana gelinta ayaa ahayd baan u kacay qad iswada oo madoobaaday min tuuli maa lubisa yani min tuuli ma furish ah, xidhashadii la xidhay xidhashada goglashadii baa laga wada goglashadii lagogliba dherarkeedi yani mudada dambeed lagu soo imaalayay dherarkeeda daraaddeed la madoobaaday yaan u kacay fanadaxtuhu bimaa-in biyaan ku rufeeyey waa in nadiifinaya nabiga alayh sala slam nadiifinaya faqaama caleyhi rasuulu llahi faqultu ilaa xasiiri lana qad iswada min tuuli maa lubis lubsiga marka wii lagogladana lubsigaa laga cabiraa wii lagashado in keliya maaha lubs in la yidhahdo ama duka laga huwado fanadaxtuhu bimaa'in biyan ku risheeyey faqaama caleyhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wasafaftu ana walyatiimu waraa'ahu waan safanay anigii agoonkii iyo gadaashiisa safanay walcajiizu min waraa'ina habartiina gadaashaya ayuu iyaduna istaagtay marka raggiiyo haweenkan sufufoodu sidaasay kala yimiid xataa hadday maxramkeeda yihiin hadda carur yar yar yihiin makay dhexgelaysa haweenaydu haweenayda weynu masay dhexgelaysa lama tafanayso laakiin gabdhaha yar yarka hoyow inay ragga dhexdooda ku tukadaan oo xusuusta ragga ay ku tukadaan iyadu jaahiz weeyaan sida yeeli jiray darbaa gabdhihiisa intay yaryar yihiin ragga ku dhex tukan jiray markay weynaadaan bay xusuusta ku celin jiray fasallaa lanaa rasuul llahi sala la alay slam rasuulka ilahi baa noo tukaday ragcatayn uma nصarfa waa gadiib kasoo baxay bab aلsalaaةu fi الnaclayn عan سacيid bni زaydi عan سacيid bni يaزيida qaala qultu لأnas bni malik anas ibni malik baan waxaan ku eri akaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه slm yusallii fi الnaclayn qaala nacam rasuulka ilahi sabax ma ku tukan jiray baan idhi markaasu iha waa ku tukan jiray waana fari jiray nabiga alayه الsalatu wasalam in sabax lagu tukada yahuudda khilaafa yahuudda sabax kuma tukadaana waa yidhi nabiga alayه الsalatu wasalam lakin daruuri maaha d goor in kabaha la laazimay maaha ma laazimi jirin nabig alay salatu wasalaam kabala-aanna waa ku tukan jiray kabana waa ku tukan jiray marka labada mid waliba sunno weey baabun awalu masjidin wudica fi lard masjidkii ugu horeeyay dhulka lagu dhisay can abi darin radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah ayu masjidin wudica fi lardi awal masjidkii ugu horeeyay dhulka la dhigay ugu horeyntii yaana la dhisay qaala almasjid alxaraam qultu umayun haddana kee qaala masjid اaqsa masjidka fog ganta badan wa masjid bayt lmaqdis qultu kam kaana baynahumaa imisaa udhexaysay qaala arbacuuna sana aartan sana udheaysay afartan sana udheaysay marka dhismihii daawuud iyo sulaymaan hay dhiseen waa inaanu ahan dhismahaas bayt lmaqdis marka dhismihiisaas afartanka sana udhehay wuxuu ibraahim dhisay ama ibraahim wiilashiisii isxaaq iyo mxaa midkaas u dhisay ama yacquuba u dhisay ila yacquuba waa soo gaari jira awood waatooda waynamaa adrakaka salaatu meel alla meeshay salaada kugu qabataba fasalli tuka fahuwa masjidu masjid weeyaan haddana kee kusii xigay buuda markaasu nabigu calayhi salatu wasalaam uu istimraarkaas dama ka gooyo markaasuu yidhi masaajidda marka inteeda kale waxba ma kale la ma kale saddexdaa masjid mooyaane masjid kale masjidka muxuu ahay masaajidda kale masjiyo kale ima jiro marka meel alla meeshay salaada kugu qabataba halkaas maa masjid ku ahe ku tuko baabu ibtinaa'i masjid الnabiy sala allahu alayhi waalihi wasalam dhisidii masjidka nabiga alayh salaatu wasalaam la dhisay can anas bni malik radi allahu canhu qaal ina rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam qadima almadina madiina yimid rasuulka ilaahay fanazla waa tukaday nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday fii ulwiy fii culwi lmadiina madiina dusheeda xaaqadeeda sare ayuu ku tukaday fii xayin yuqaalu lahum banu camr bnu cawf bn camr bn caf niman la yidhaaho waa ahlu quba quba dadkii duka ee deganaa weeyaane halkaasu ku tegaya nabiga alayhi salaatu wasalaam kuwaasu ku degay fa aqaama fiihim arbaca casharata layla toban iyo afar habeen buu halkaas joogay uma arsala wuxuu u fariin diray ilaa malai bani najaar madaxdii bani najaar ayuu u fariin diray waa in iyaga usansiqaalo raba fa jaa-uu waa yimaadeen mutaqalidiina suyuufahum iyagoo seeshadoodii jeema qaadsaday ayay yimaadeen oo diyaar wuu nabiga alay salatu u fara inay fuliyaan qaala anas wuxuu leeyahay fakaanii andur waxaad u moodaa inaan hadda eegaayo ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam calaa raaxilatihi rasuulka ilaahay hashiisii fuushan wa abu bakrin ridkahu abu gashan yahay wa mala-u bani najaar xawaala xawlahu ashraabtii bani najaar madaxdii bani najaarna ay hareerihiisa ay socdaan xataa alqaa bisinaa'i abi ayuub ilaah degay rasuulka ilaah degay ardaada abu ayub alansaari abu ayub alansaari guriisa hortiisa ilaah degay qala fakaana rasuul اlahi salى اlahu alayhi wasalama yusalii xaytu adrakathu salaa meel alle salaada ku qabato yuu ku tukan jiray intaan masjidka la dhisay wayusalii fi maraabid اlganam ariga meesha ka fadhiistan ku tukanayay uma inahu amara bilmasjid masjidkiibu in la dhisay amar ku bixiyey qaala faarsala ilaa malai bani najaar madaxdii bani najaar buu u farin jiray fajaa-uu waa yimaadeen faqaala markaasu yaa bani najaar daaminuunii bixaa'iqikum haada kada meel muxuu aha waxay ahayd darbuu ku wareegsan yahay oo marbadca ah, meel timasa lagu qallajiyo ayay ahaan jirtay oo lagu yilaago ma yaryare ay lahaayeen laakiin kolkaa qaankaas igula heshiiya yani igula eh, baayactamo lacag igula heshiiya buu leeyahay masjidaan ka dhigtay qaalu markaas waxay dhahay laa wallahi maa natlubu samanahu ilaa ila allah qiimihiisa ilaah mooyaane qof kale ka talbi mayno yani ilahay baan qiimihiisa ka rabnaa yani ajri aan uga rabnaa waa tabaracaya qaala anasun fakaana fiihi waxaa ku yaala xaadka ma aquulu waxaan idin odhan doono kaana fiihi naklun geeda timirada ku yaala wa qubuuru lmushrikiin وrb ama harib guryo haraab ah guryo dundumay oo qadiim ah iyo geedo timir ah iyo qbuur yaa ku taaleen meesha naftiisa salatu wasalam laga dhisay faamara rasuul اlahi salى اlahu alayhi wasalam binaqli faquطcat timirtii waa ku bixiyo markaasa la jarjaray wabqubuuri اmushrikiina qanubishad qubuurta mushrikiintana amar buu ku bixiyo markaasa la faago lafoodi lasoo bixiyey wabilkharibi guryihiina amar buu ku bixiyey fasuwiyat wasaaqa dhulka lala tumo la duniyey qaala wakafu nakla shirarkii muxuu ahay jiridii jiridihii oo timirta ayay safeen qiblatahu qiblatan markiisa qibladiisa ku safeen wajacaluu cibaadatayhi waxay ka yeeleen albaabka dhinacyadiisana waxay ka yeeleen xijaaratan dhagxan albaabka labidka dhinac ayay dhagxan ku dhiseen inta kaleta wuxuu ahaa geedu ahaa qaala fakaanuu yartajizuuna waa heesayeen xajka nabiga alay sala slam ka dhisayeen waa heesayeen warasuulu llahi sala allau alay slam macahu rasuulka ilahina uu la jiro wahum yaquuluuna iyaga oo leh allahuma laa khayra ilaa khayru alaakhira fakfir lilansaari walmuhaajira aw fansur ilansaara walmuhaajira saas ilaah ilahu khayrkaaga mooya khayras ma jire taageer muhaajiriinta iyo ansaarka saasay ku ilahaayeen saasay ku heesayeen marka baabun bilmasjid aladii usisa cala ataqwa masjidka ilaaha uu sheegay u leh lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih masjidkaasi waa kee can abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu qaala mara bi mara bi cabdiraxmaan ibni abi saciidin alkhudriy radia allahu canhum cabdiraxmaan ibn abi saciid alkhudriya baa isoo maray qaala qultu lahu waxaan ku idhi كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى mrka markii ugu horeysay taqwada lagu asaasay maxaad aabbaha ka naqotay isagoo sheegaya ina abu saciid qaala markaa cabdiraxmaan ibn abi saciid baa wuxu uhi qaala abi aabaya wuxuu yihi dakaltu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam fii bayti bacdi nisaa'ihi haweenkiisa midood gurigeed baan ugu galay rasuulka ilaahay faqultu ya rasuula allah ayu lmasjidayni aladii usisa usisa cala taqwa labada masjid waa midkoode masjidka taqwada lagu asaasay masjida qubaaba mise waa masjid haaga labadaas xool qaala faakada wuxuu qaaday rasuulka ilaahay kafan min xasbaa cantoobo oo oo qurooraxa ayuu qaaday oo daraba bihi larda dhulkuu ku dhuftay uma qaala markaasu wuxuu yihi masjidukum haada waa masjidka kada masjidkiinan weeyaan عnda mسجid اmdيn mسjidka mdيn marka sheegaya qaala faqultu markaasaan waxaan أshhad بأbi ana aabbahay waxaan iga marag furayaa samtu ashhadu bأnii samictu abaaka haakada ydkurhu ana waxaan marag ka ahay aabbaha abdiamaan waaa abusalama بn cabdiرaحmaan ana waxaan marag ka ahay inaan aabbaha sidaas oo kale abusalm ibn cabdiraحmaan iyo cabdiraحmaan ibn abi saciid labaduba waxay ka maqleen abu saciid alkudri bay ka maqleen inuu masjidkaas uu ahaa masjidka nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayb masjid quba inuu yahayna isagana waa ku soo aroortay mx axaadiis waa kusoo aroortay marka labadooda mid waliba si sacla taqwa waa yahay laakiin midkooda taasiiskana waxaa ku horreeyey marka masjid quba baa ku horeeyey oo nebigu alayh الsalaatu wasalaam masjid quba marka soo asaasay ayri tobankii beri oo halkaas joogay masugosmamana bab fdl الصلاaة في mسجد المdينة وmka عn بن cabاs رadي الlه عanهma أن امرأة اشhtkت shakوى haweeney baa xanuunsatay waa jiratay yani ishtakad waa jiratay shakwan jiray jiratay faqaalat markaase waxay tidhi in shafaani illaahu haddii alla i caafiyo la akhrujanna walla inaan baxayaa fala usaliyanna aan ku tukanayaa fii masjid fii bayt lmaqdis bayt maqdis saasay ku nadartay ayb fabara'ad waa bogsatay uma tajahazad waa isdiyaarisay turiidu lkhuruuja iyadoo bixitaan rabta faja'at maymuna maymuunay u timid zawja nabiy sala allahu alayhi wasalam tusallimu calayhi iyadoo mac salaameynaysa oo soo salaamaysa ayay ugu timid faakbarat haadaa arrintaasay u sheegtay oo muxuu ahay nadarkaasaan galayoo baytulmaqdis baan u socdaa bay ku waxay tihi maymuna tihi radi allahu canha ijlisii fakuli maa sanacti cun waxaad diyaarsatay aad saxay ugu diyaarsatay iska cun wasallii fii masjidi rasuuli sala allahu alay slam masjidka rasuulka ku tuko fa inii samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilah isagoo oo leh salaatun fiihi afdalu min alfi salaatin fii ma siwaahu min almasaajidi ila masjid alkacba oo sagaalabaan maqlay salaad isagan lagu tukado masjidkan lagu tukado waxay ka ajri badan tahay salaad masaajida kale lagu tukado kun goor ay ka ajri badan tahay ilaa masjidka kacbada mooyaane masjidka xaraamka mooyaane marka kaad ku nagarta inaad ku tukato kanaa ka ajri badanoo kuu gudaye halkan ku tukaysir marka marka maymuna radiallahu canha haweeneydii sidaasa u fikiyootay oo xadiidkan ay marka u qabsatay nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale nin sidaas uu ku nadray saasoo kale u amray nebigu alayh isalaatu wasalaam nin ku nadray inuu baytulmaqdis ku tukado wuxuu ku yihi salli haa hunaa halkan ku tuko ninkii baa dhowr goor markuu ku celceliyay shaanu ka dhii marka saa rabta marka yeel laakiin nebigu markii hore wuxuu ufideeyey ninkaa inuu halkaa ku tukado marka fadyada fatyadaa maymuuna saxb ahayd qofkii marka ku nadra masjidka nebiga inuu ku tukado ku nadraayo waa u gudayaa masjidka xaraamki waa ka gudayaa masjid bayt اlmaqdis qofkii ku nadra inuu ku tukadana masjid xaraamka iyo masjid nabawiga labadaba waa ka gudayaan laakiin masaajida kale kama gudayaan lanagaa mid walba ka ka fadli badan mid markuu ka fadli badan yahay nabarkiisii waa bixinaya kii kale kama bixinayo baabu ityaani masjidi quba wasalaati fiihi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ya'tii masjida quba raakiban aw maashiyan isagoo socda iyo isagoo lugeynaya isagoo lugeynaya iyo isagoo fuushan labadaba waa imaan jiray faysali fiihi rakcatayni laba rakcad ragcadood tukatay usbuuc walbaba saasuu yeeli jiray usbuuc walbaba waa ku tukan jiray marka qofkii madiina jooga waxaa fiican inuu ku daydo nabigu calayhi isalaatu wasalaam oo usbuuciba hal mar uu yaraan uu kusoo tukado masjidka masjida quba inkastoo masjidka nabigu ka ajri badan yahay haddana raacid nabiga alayh salatu slam raaci lagu dayanayo in lagu soo tukado baabu baabun fadlu man banaa lilahi masjida can maxmuud bni labidin ana cثmaan bna cafaan radia allahu canhu araada binaaءa almasjid markuu cuثmaan bna cafaan radia allahu canhu markuu amiir اlmu'miniin ahaa yuu masjidkii nebiga inuu waasiciyo doonay fakariha الnaasu dalika dadkiiba arrintaa nacbaystay faaxabuu waxay jeclaadeen an yadacahu calىa hay-atihi inuu sidiisa ku daayo laakiin cuثmaan baa ka kumanay len dadku waa soo bateeno masjidkuna waa yaraa cumarna waa kordhiyey markiisii cuثmaanna hadda waa kordhinaya faqaala markaasu wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslam dadkii hadalkii badbadiyey markaasuu cuثmaan uu lehy radi allahu canhu waxaan maqlay rasuulka ilahi isagoo oo leh man banaa masjidan lilah qofkii ilaahay masjid u dhisa walow haba yaraan walow ka mafxasi qataafin say riwaayadka qaarkood yidhaahaan bana allahu lahu baytan fi ljanna ilahay gurigu masjidka gurigu jannada uga dhisa isagoo le baan maqlay marka fadaa'il bay leedahay masaajidda dhismaheedu masaajidda dhismaheeduna masjid cusub oo la asaasun keliya maaha kii hore jiri jiray oo xaafadda xidhiiri ku noqdo oo la waasiciyo ama isagoo dulduli oo la cusboonaysiiyo iyaduna waa noqonaysa baabu fadli lmasaajid can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal axabu lbilaadi ila allahi tacaala masaajiduha dhulka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay masaajidda ugu jecel yahay wa abgadu اlbilaadi ilى اllahi tacaala aswaaquha dhulkana wuxuu meeluhu ugu necab yahay waxaa weye waa suuqa wey waa meelo shayطaanku uu ku badan yahay shayطaanku aad u yimaado oo daar been iyo habal laqwi iyo bala ay ku badan taho halkaasuu ilaahay ugu necab yahay marka qofkii muxuuha ka ganacsanaya ama kusaydsanaya dana ku qabata mooyaane in layska ilaaliyo joogitaankeeda iyo kusheekaysigeeda iyo weeyaan waa amaakin lgafla weeyaan meelaha baabu fadli kasrati alkhutaa ila almasaajid tallaabooyinka badintooda masaajidda loo taltallaabsado ajriga ay leeyihiin can uday bni kacbin radia allahu canhu qaala kana rajulu min alansaari baytuhu aqsaa beyti min almadiina yani abcad beyti min almadiina fi lmadiina guri madiina ku yaalla ka ugu fogo masjidka nabiga uga fog ayuu ahaa nin ansaariya waa sida ahaa fa kaana laa tukhti'uhu salaatu salaaduna ma aanay gafi jirin maca rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi inuu la tukadana ma gafi jirin ninkaas salaad walbaba nebigu la tukan jiray qaala fatawajacnaa lahu waan xanuunsannay ninkaas saabta dheer uu soo gelayo faqultu lahu waxaan ku idhi yaa fulaan low annaka ishtarayta ximaaran haddaad dameer iibsato yaqiika kaa dhowra min arandaa'i gudka wayaqiika min hawaami alard dulsoodka casharaadkana maxaa iskaga dhowrto oo intaad soo socoto in lagu qaniinayo qaala markaasi wuxuu yidhi ama wallahi ama yani amaa buu ka wada amaa iyo alaa iyo kelima hadalka lagu bilowda weeyaan ama wallahi ilaah baan ku dhaar maa uxibu ma jecli ana beytii gurigaygu muqannabun mid lagu faraq xiray inuu yahay bibeyti rasuuli llahi sala allahu alay slam unub qaymada xarkaheeda ayaa midkiiba tunub la yidhaahaa jamceedana waa adnaab marka wuxuu leeyay inay gurigayga xarkihiisa iyo guriga nebiga xarkooda isku xidhan yihiin oo guriga guriga nebigu ku dhegan yahay ma jeclaadeen qaala ubay baa wuxuu yidhi faxamaltu bihi ximlan waxaan hadalkaas baan qaaday ximli saqiila hadalkii baa igu cuslaaday yani hadalkii baa igu cuslaaday ninkaas uu leeyahay nin jecel aan jeclayn baba rasuulka ilahay inuu daris la noqdo haalkiisi waa ila weynaaday xataa ataytu nabiy allahi sala allahu aleyh wasalam faakhbartuhu ilaa nebiga u sheegay qaala fadacaahu waa u yeedhay ninkii buu u yeedhay faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi mila daalika sidoo kale wuu ku yidhi nink ninkiiba sidoo kale ugu warramay nebigu alayh salaatu wasalaam wadakara lahu annahu yarjuu fii aharihi alajra tallaabooyinkai isaa soo qaadaya raadadka u dhigaayo inuu ajir ku rajaynayo uu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo inuu gurigiisa guriga nebiga ku dhegan yahay waxaanan u jeclayn tallaabooyinka ay badan baan rabaa buu leeyahay nacay uu darska nebiga iyo maaha sida ubay horta hore u qaat faqaala lahu nabiyu sala la alay sl nabiga wuxuu ku yidhi ina laka maxtasabta waxaad ilaahay muxuu ahaa ka filatay ayaad leedahay weliba waxaa kale u ahaa si uu yidhi sida riwaayo kale ay sheegtay sii socodka socodka midka usii socday soo noqodkaydaba in tallaabooyinkayga la xisaabiyaan rabaa markaas nabigu alay sala wuxuu yihi faina laka maxtasabta waxaad ilahay muxua ku xisaabatay waad leedahay intaa talaabaa dhigaysa iyo raadkaaga iyo sii socodkaaga iyo soo noqodkaagaba waa lagu xisaabaya bab lmashi ila masjid baabun almashyu ila asalaati tumxaa bihi alkhataayaa dunuubta lagu tirtiraa wa turfacu bihi addarajaat can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man taطahara fii beytihi qofkii gurigiisa ku tahaaro qaa uma masha u socda ilaa beytin min buyuuti illah guri guryaha ilaahay ka mida liyaqdiya fariidatan min faraa'id illah inuu guto fariidada faraa'ida ilaahay ka mida kaanat khuطuwaatuhu tallaabooyinkiisu waxay u ahaadaan ixdaahuma ixdaaha middood taxudu khatii'atan dembi bay ridaysaa wاlأkraa midda kalena tarfacu daraja daraja kor u qaadaysaa tallaabadii waliba labadii tallaababa midna dambi baa laga ridaya midna daraja lagu siinaya midna dambi baa laga ridaya midna daraja lagu siinaya marka darajaada kuwaasna waa darajaadka jannada weeya darajadii walbaba kama bayna asamaa'i waalardi ay tahay baabun ityaani salaati bisakiinati wa tarki sacyi sacyigani roorka iyo in la iska daayo salaada marka la imaanayo tartiib loo socdo waxbaa ku dhaafi iyo waxba aan la is odhanine tartiib la ysla socdo halkii lagu soo gaaro in lagala qabsado can abi qataadata radia allahu canhu qaal baynamaa naxnu nusalii maca rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam dad aan rasuulka ilaahay la tukanayn yarxamuka allah fasamaca yuu wuxuu maqlay jalabatan buuq buu maqlay rasuulka ilahi shanqar buu maqlay sawaxan faqaala markaasu wuxuu yidhi maa sha'nukum maxaa arrintiinu ahay maxaa la buuqatay marka dhow qaaluu markaasu waxay dhahan istacjalnaa ila asalaa salaadaan usoo degdegnay qaala markaasu wuxuu yidhi falaa tafcalu ha yeelina idaa ataytum asalaa salaada markaad timaadaan facalaykum asakiina yani ogaada silooniga deganaan ogaada famaa adraktum waxaad soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa sabaqakum waxay idin dhaafana faatimmuu taam fa faatimmuu waa kan riwaayada laga qaatay weeyaan qofka masbuuqa salaadiisu tartiibkeedu inay u soconayso calaa tartiibi nafsihi laa calaa tartiibi imaamihi marka intii uu ka soo gaadhayba awalu salaatii u ah inteed dambe u hadhayna fatinay u tahay riwaayo kaloo odhanaysa faqdu ayaa markaa muxuu ahay culamada qaarkood ay ka fahmeen cabsi ay ka fahmeen laakiin maaha iqdu iyo atimuna waa isku mid marka qofkii masalan labada ragcadood ee ceshaha hore ay dhaartay ee labada dambe la tukaday dadkii la tukaday labada la tukaday imaamka la tukaday baa labadii ragcadood ee hore isaga u ah marka labada dambe marku u kaco jahri lama imaanayo jahri lama imaanayo ku meeshuu la jahri laha waa labadii imaamka la tukaday baabu khuruuji الnisaءi ilى اlmasaajid can zaynab aلthaqafiya radia allahu canha وامرأة cabdاللahi bni mascuud radia allahu canهuma qaalat qaala lanaa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu nagu yidhi idaa shahidat ixdaakuna almasjida midiin hadday masjidka timaado salaada masjidka ay ka qayb gasho ay rabta yani inay ka qayb gasho falaa tamasa yayna taabanin iiban qaybayna taabanin barafuun iyo cadar iyo qaa iyo midna yayna u dhowaanin marka haweenku inay masaajidda yimaadaan oo dadka kula tukadaan duruusta wax ka dhigaysaan waa bannaan tahay weliba haddii la kala gooyo sida nimanka kada masaajidooda u galaan iyo si aad u wanaagsan weeye laba door u kala yeelaan ama meel gaaraho gaar go aan haweenka loo sameeyo waa bannaan tahay laakiin waa inay iska ilaaliyaan wax cadar iyo waxyaalaha carfaya oo iska ilaaliya kolkay gurigooda ka baxayaan oo dhan waa waa kolka masjid keliya u baxayaan maaha kolka qaraabo salaam u baxayaan iyo mxuaha kolkay iibsi u baxayaan iyo kolkaana waa inay iska ilaaliyaan gurigooda un kolkay casarka marsanayaan inay gurigooda ku marsadaan oo raggooda un u marsadaan wey baabu manci nisaa'i alkhuruuj an can camrata binti cabdiraxmaan camra binti cabdiraxmaan ibni ascad ibni zuraara alansaariya radia allahu canha waa rabibatu caaisha caaishaa soo koriysa caaisha marka labada qof ee aad saddexda qof ee aad xadiis axaadiista caaisha uga wariyey ayay ka mid tahay curwa ibnu zubayr iyo alqasim ibni moxamed iyo muxuu ahaaye iyo iyo camra labadaas saddexda qof baa aad uga wariyay axaadiista annaha samicad caaishaةa radia allahu canha zawja الnabiy salى اllahu عalيyه wasalam taquul low ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ra'aa ma axdat الnisaءu lamanacahuna almasjida kama munacat nisaءu bani israa'iil hadduu rasuulkii ilaahay arki lahaa haweenku waxay hadda sameeyeen dharkooda iyo cadabkooda iyo timahaagoodi iyo tabarujkoodi iyo siday isu bedeleen zamankai nebiga siday ahayn ay isuga bedeleen hadduu arki lahaa masaajidda waa ka reebi lahaa sida haweenka banu israa'iil ba looga reebay way caaisha tihi ayb faqultu licamra camraan waxaan ku yidhi qofka camre ka warinaya baa wuxuu yidhi annisaa ah, mxua ah, ah, annisaau bani israa'iila municna min almasjid haweenka bani israiil masaajidda miyaa loo diidi jiray qaala nacam haabay tegi ayb marka waxay caaisha e, bay waxay ku qaydaysaa idankii nebiga alayhi isalatu salaam haweenka uu idini jiray ee raggana uu faray hadday midkiin haweenaydiis hadday ka idan dalabtay sigta inu baxda kusoo degtay oo ka idan dalabtay yaan u diidin uu yidhi bay waxay ku iyadu ku fasiri jirtay xaaladii nebiga waqtiguu joogay ay ahaayeen haweenku ay adab badnaayeen ay asturqaayeen markaas inay tahay laakiin hadday marka isbedelaan oo adab dambe iyo muxuu ahaaye xidhasho xun iyo waxyaala sidaas ay sameeyaan in masaajidda loo diidayo oo guryahooda marka ay ku tukanayaan sidaas oo kale isaguna waxaa fahmay eh, muxuu ahay cabdullahi bni cumar wiilkiisa cabdullahi bni cumar wiilkiisa sidaasoo kale isaguna u fahmay inkasta oo aabihii ku xanaaqay oo u nacladay haddana ninkaas iyo caaisha isku fahmi bay ahaayeen in haweenku marka hadday zamanku uu xumaado haweenka laga celinayo masaajidda oo gurigooda marka gurigiina ku tukada la dhahayo ayay muxuahay labadoodaba ka fahmeen baabu maada yaqulu ida dakla اlmasjid dikriga uu la imaanayo qofku markuu masjidka galayo can abi xumaydin aw abi usayd abi xumayd iyo abu usayd labaduba bani saacida weeyaan laba saxaabi ansaariyeyn ah oo bani saacida ah weeyaan marka raawigaa shakiyey midkoodu ahaa waxba shakigan oo kalena waxba ma yeelo xadiidka kol hada labada u kala shakisan yahay hadday labaduba laba saxaabi yihiin waa isku mid rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam إda dakla أxadكm الmasجida falyaqul allahuma اftax lii abwaaba raxmatik sidaa ha yidhaaho horta waa inuu nebiga ku saliyo sidii faaطima bintu rasuuli lahi sal la alay sl ay nebiga ka warisay waa inuu nebiga ku saliyo markaa ka danba uu yidhaaho allahuma fir lii dunuubii wاftax lii abwaaba raxmatik uu dhahaya kolkuu gelaayo waidaa kharaja markuu soo baxayana falyaqul allahuma inii asأaluka min fadlika ha yidhaho marka ilahay kolkuu soo baxyana ilahay fadl yani risqi buu weydiisanaya markuu masjidka galayana ilahay raxmad buu weydiisanaya yani ajri iyo janna uu weydiisanaya waa inu sidaa idhaaho baabun ida dakala almasjida falyarkac rakcatayn masjidka hadduu soo galo laba ragcadood ha tukado walow xataa imaamka hadduu khudbada ku jiro can abi qataadata radia allahu canhu qaal dakaltu lmasjida warasuulu llahi salى allahu alayhi waslama jaalisun bayna dhahraanay nnaas yani dadka dhexdooda isagoo rasuulka ilaah uu fadhiyo oo masjidka la fadhiyo baan masjidka soo galay qaala fajalastu waan fadhiistay majliskii nabigu soo fadhiistay faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm rasulka ilahi baa wuxuu yidhi maa manacaka an tarkaca ragcatayni qabla an tajlis maxaa kuu diiday inaad laba ragcadood tukato intaadan fadhiisanin qaala abu qataada wuxuu yidhi faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah ra'aytuka jaalisan wannaasu juluus adoo fadhiyaan ku arkay dadkuna ay fadhiyaan markaasaan sidaad yeeshay oo kale yeelay qaala faإida dakla axadukum اlmasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn ninkiinu markuu masjidka soo galo yaanu fadhiisanin ilaa u laba ragcadood ka tukado laba ragcadood oo sunao taxiyat lmasjid la yidhaaho muxuuaha ilaa u tukado yaanu fadhiisanin hadduu laba ragcadood sunno kale xidho hadduu muxuu ah qado xidho hadduu ka badiyo waa isku mid marka waa inuu tukado marka waktigana uma xadidin nebiga aleyh salaatu wasalaam axaadiidta marka laga qaatay inuu kamid yahay awqaatu nahyi in la tukan karo taxiyat lmasjid taxiyat lmasjid iyo salaadii kale sunnahe kale ee sabab muqaarina leh oo waktigaas joogaa leh inayna mamnuuc ahayn oo salaada mamnuuciha ay tahay sunnada mudlaqa ah baabu nahyi an yakruja min almasjidi bacda aladaan kol haddii salaadii loo adimo masjidkana qofka uu ku jiro inuu ka baxayna mamnuuc tahay ilaa inuu kusoo noqonayo mooyaane an abi shachaa jaabir ibni zayd baa la ydhaha ninkaa magaciisa kunyadiisu abu shachaa qaala kunaa qucuuda fi lmasjidi maca abi hurayrata radia allahu canhu masjidkii nabowiga ahaa baan abu hurayra radia allahu canhu kula jiray faadana almu'adinu mu'adinkiibaa addimay faqaama rajulu min almasjid nin baa masjidka ka kacay yamshi isagoo socda faatbacahu abu hurayrata basarahu abu hurayra indhihiisa raaciyey shala si raacay sii fiiriyey xataa kharaja min almasjid ilaa masjid ka baxay faqaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi ama hada faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayh wasalam ninkaas rasuulka ilahi waa caasiyey rasuulka ilahi wuxuu faray inaan laga bixin masjidka qofkii loogu addimaayo inaanu ka bixin inuu muxuu ahay kusoo noqonayo yahay mooyaane baabu kafaaraة اlbuzaaq fi lmasjid albuzaaq candhuufta candhuufta masjidka lagu tufo kafaaro gudkeeda can anas bni maliki radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam albuzaaqu fi lmasjid candhuufta masjidka lagu tufaayo khatii'atun dembi weeyaan wa kafaaratuhaa dafnuhaa kafaaradeeduna waa aasideeda in meel loo qodo lagu aaso taasaa kafaaro gudu ah marka kafaaro gudkaasu ma dembigeedii bay tirtiraysaa hore mise dembiga istimraarkiisii bay gooynaysaa marka labadaba waa la yidhaha lakin waxaad moodaa inay kol baba haddii takfir la sheegay inay dembigii tirtirayso baabu karaahiyati akli huumi wa ityaani lmasaajid toonta cunitaankeeda iyo imaatinka in la isku daraayo maxaa inay karaaha ay tahay ay xun tahay yani can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam qaala fii gazwati khaybar gazwatu khaybar buu wuxuu yidhi gazwatu khaybar oo inta aada loo bay markay mxuha dadkii beerihii basashii iyo jirjiirkii iyo fijilkii iyo waxyaalihii qudrawaadkii bay dadku cuneen markaasay kolkay yimaadeen nebiga la tukanayeen baa raa'ixadeedii marka ay ka soo urtay nebiguna alayh sala slam raa'ixadaa kariihadaa waa necba markaasuu nebigu wuxuu yidhi man akala man akala min hadihi shajara geedkan kada qofkii wax ka cunay yani tuum toontu ka wadaae falaa yaatiyana almasaajida masaajida ayaanu imaanin qofkii midda caydinkaa weeyaan laakiin midda la kariya raa'ixadeeda ee baabaaday iyadu maya toonta marka basasha iyo kuwaas lamay si cumar odhan jiray wuxuu odhan jiray cumar radi allahu canhu walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh